kitaabu lbayca min almujtaba aan u gudbay in sha allah masalatu lbayca masalo dhib badan weeye waxaan u malay intaana marka gudagelin inaan wax ka tilmaami doono haddii alla yidhahdo in sha allahu tacaala alimaamu الnasaa-i raxmat ullahi tacaala calayhi kitaabu اljihaad markuu soo dhammeeyey haddana kitaabu taxriimi اdami kadibna wuxuu ku xijiyey kitaabu qasmi اlkhumus haddana baycu ku xijiyey munaasabada iskugu xidhay waa innaga wax ka soo tilmaannay waxaa dhici karta inuu isu daba dhiga taxriimu dami in maalka wax ku huseeya laga hadlo oo khumuskiya maadaama dulmiga dhiigga ku yimaado uu dhib badan yahay haddana hantida muslimiintaee guud xadgudubka iyo tacadiga loo geysta dhibkeediibuu ka hadlay kadibna wuxuu u gudbay hantidaa iyo dhiiggaa ciddii badbaadin lahayd ee maamul lahayd iyo baycadiibuu u gudbay munaasabada inuu sheekhu togana waa dhici karta walacalla in macno kale u muuqdo baycadu waxaynu ka hadli doonnaa tacriifkeeda maxaa bayca la yidhaahdaa qeexideeda waxaynu ka hadli doonnaa eh, anwaacdeeda oo bayca meeqay noqotaa eh, waxaynu ka hadli doonnaa insha allahu tacaala iyaduna in ay la kala qaado imaarada alimaara waxaa la yidhaahdo alimaara baycaday cilaaqa la leedahay waxaynu tilmaami doonnaa marka farqiga udhexeeya imaarada suqrada iyo kubrada baycada guud iyo midda caamaho dee aqsaamteedii ah baycadu maxay tahay ma cibaadaad ba mise waa cuquud iyo mucaamalaad muxuu ahaayey imaaradu maxay u qaybsantaa khusuus iyo cumuum xaggeesa laga qaataa guda ballaadhnideeda iyo gaar ahaanteeda intaaba waynu tilmaami doonaa insha allahu tacaala albayc haddaynu u gudubno tacriifkeeda baycadu culammadu waxay leeyihiin badankood hal macno wada maraan baan dhowr wadaad ka soo guurinaya albaycatu waxay yidhahdeen waa almucaaqadatu cala alislaam wاlimaamati wاlimaara wاlmucaahadatu cala kuli ma yaqacu calayhi itifaaq macnahaasay wadaaduhu maraan xadiista sharxa ama qaada dhiga baycadu waxay dhaheen waa almucaaqadatu cala alislaam in islaamka lagu ballamo oo cahdi lagu galo heshiis hebelow maxaynoo ballan oon gacanta isku saaraa inaan tawxiid ku dhintoon islaan ahaado almucaaqadatu cala alislaami wاlimaamati wاlimaarati wاlmucaahadatu cala kuli ma yaqacu calayhi itifaaq wax walba oo lagu heshiiyo oo ahdi iyo ballan lagu galaa bayca la yidhaahda waxay yidhahdeen wadaaduhu wاlmuraadu biha fi اlxadiiثi almucaaqadaةu cala اlislaami wa icطaaءu اlcuhuudi bihi ibn ahiir baa sidaa ku tacriifiyey fi jaamic اlusuul mujaladka koobaad laba boqol konton iyo labo ibnu khaldun wuxuu yihi iclam ana albaycata hiya alcahdu cala اطaaca bayco sideedu waa in lagu ballamo lagu cahdi lagu kala galo inaanu ismaqallo isyeello oon kala dambayno ibnu xajar asagu wuxuu yidhi almubaayacatu cibaaratun can ilmucaahadati mubaayaca haddaad maqasho ee bayco waxay ka dhigan tahay cahdi iyo ballan la wada galo sumiyat bidalika tashbiihan bilmucaawadati almaaliya bayca iyo mubaayaca la yidhi iyadoo lagu shabahay maalka marka la kala qaadanayo hanti baan kaa iibsan lacag baan ku siin anna badeecaan kaa qaadan waxbaynu isdhaafsannay gacantaanu issaarnay ma ku heshnaa kala go waa kala tegaynaa idan maamul baynu ku heshiinaynaa wada socod fatxulbaariga mujalladka koobaad siddeetan iyo labu sidaa ku yidhaahdaa mid ah oo ka faahfaahsanna wuxuu ku mujalladka saddexiyo tobnaad safxada toddobaatan iyo kow alimaam ibnu rajab alxambali asagu baxi dheer buu leeyahay kitaabu liimaan markuu marayo wuxuu yihi wاtaxqiiqu ana albayca wاlmubaayacata ma'khudaani min madi اlbaaci liأna almutabaayicayn bالsilcati kulu minhuma yamudu baacahu lilآakhari wayucaaqiduhu calayha wakadalika man baayaca alimaama wanaxwahu fainahu yamudu baacahu ilayhi wayucaahidhu wayucaaqiduhu calaa maa yubaayichu calayh fatxulbaarigiisa mujaladka koobaad sabxada sideetan iyo shan ibnu rajab alxambali baxdi ka fiican baana ku jira midka xafid bn xajar oo asagaa kaga fiican masalada markuu ka hadlaayo iyo xadiidka cubaada markuu sharxaayaba markaynu soo gebagabayno baycadu marka waxaa kuu muuqata inay tahay nowcun min alcuquud waa nooc caqdi ah ama cahdi ah ama ballan ah cahdigaynu gelayno iyo caqdiga aynu geyna heshiiska na dhex marahayo waxaan laga eegi madmuunkiisa maxaynu ku heshiinay haddaan caawa isku ballansanno inaynu khamro cabno baycada waa baatilu soo maha leanna waxaan ballanio cahdi ku gallay ilaahay inaan caasino adi islaantaadii caawa haddaad bayca ku gashaan iyo cahdi inay ilaahay ka cabsato xijaabka aysan dhigin oo indhashareerato isa riigato aduguna salaadaha aad ilaaliso xaqeedana aad dhowrto waa bayco saxiixa yayse dhex martay niniyo xaaskii baycadu marka balaayo kale hamoodine waa heshiis iyo caqdi dhex mare laba ruux wاlmucaahadatu calى kulli maa yaqacu calayhi itifaaqun waxaynu ku heshiinno ayaa bayca la yidhaahdaa kadibna aan heshiiska ku galleen ku kala tagno somaali waxay u taqaanaa cahdi iyo ballan wax kale maaha af soomaaligu cahdi iyo ballan baa la yihahdaa waliba cayn ma istimaalin axdi bay ka cabiraanoo xa iyo hamsay akhriyaan soomaalida waa taqaanaa ayb qolyaha halkaqood macno kale ku sheegaan waa cahdiga iyo ballantaas waxaynu ku ballannay ee macqudu calayhiga ah unbaad ka fiirin baycada taxriimkeeda iyo jawaaskeeda ma xaaraanbaa ma xalaalbaa ma bannaan tahay waxaad ka eegaysaa waxaa lagu heshiiyey ayib asalkeedu marka waa bannaantoo waa nooc min alcuquud waalaslu fi lcuquudi walmucaamalaatina cinda ahli اlcilmi waxaa weeye ilaa man shadda waa infarada mooyeen waxaa weeye asixatu waljawaas asalka marka cuquudda iyo mucaamalaadku waa sidaa haddii asalna uu sidaa ahaa waxaynu ku heshiinayneen ku ballamayneen ku axdiga ku galayna uu wax bannaan yahay falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi wey warkaa inaad fahanteen baan u malay si kastaba noqotee baycadu macnaheedu waa intaa asalkay marka ka farcantay ee laba kooxaad ku khaldameen niman la yidhahdaa jadiidiyo iyo niman leeda koox leeda jihaadiyiin laba kooxood baa casriga annaga baycada ku khaldantay iyo xukumkeeda iyo imaarada labadaas marka u dambeeyaan ku nabara dambeedin doonaa laakiin hor waxyaaba hore aan soo yarsaxo imaaro ayay baashu ka farcantaa dagaalkeeda badankeed imaaro maxaa lagu yidhaahdaa imaara cinda ahli اlluga wاlfiqhi wاlxadiid wa jamiic اlculamaa hiy اlwilaaya imaar haddaad maqasho waa xil iyo mas-uuliyad la qaado wilaayo wey haddaad u baahato faahfaahin dheeraada kitaab walbo xadiia ama fiqa oo sharxay xadiidka cabdiraxman bn samura ka akhri yaa cabdiraxmaan samura laa tas'al imaara xadiidkaas ka akhri imaara iyaa kuu sharxay culummadu ay kitaabaa doonto oo sharxa ama fiqi ah luqadana waad ogu laaban kartaa dhib ma imaaradu waa alwilaaya waa mas-uuliyad iyo xil la qaado oo laguu dhiibo adiga laguu dhiibo imaarada marka waxay noqotaa laba nooc imaara khaasa iyo imaara caamay noqotaa wilaayo iyo imaaro caama iyo wilaayo iyo imaaro khaasay noqotaa midda khaaska ah waa imaaro walba iyo madaxweyne walba iyo mas-uul walba oonu dhisno oon xil u dhiibno oon ka ahayn madaxweynaha guud ee muslimiinta xil walba oo nin loo magacaabo bulsho iyo ummad meel joogtana ay u magacaabato muslimiina bulsho iyo kulan muslimiina oon maamul lahayn baa wadaad magacowday nin bay dheheen xilkan noo qabo gobol bay u dhiibteen qaday u dhiibteen xisbe iyo waxay u dhiibteen hay-atu bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waxay u dhiibteen tarbiyayn iyo dabagal iyo tuugta iyo quaacturaq in wax ka ogaado ummad walboo muslimiinu meel joogta xilka walba ay ruux u dhiibtaan waxaa le imaara la yidhahdaa waana imaara suqra imaarada ay muslimiintu ku kulmaanee ay wadaad u dhiibtaan inuu u noqdo kulligood madaxweyne u noqdana waxaa la yihahdaa imaara cudmaa haddii la doono waxaa lagu magacaabaa sultaan waxaa lagu magacaabaa imaamo waxaa lagu magacaabaa khilaafo dhib ma laha imaaro walboo ka sokaysa min alkhaliifa alcaama waxaa loo yaqaanaa imaaratun suqraa macnahan aad fahanteen baan u malayn meesha uu ku jiro khaladku waxaa weeye imaaradu ama mas-uuliyaddaadu inay guud tahay oo ballaadhantahay ummadoo dhan ay gaadhayso iyo inay khaastoy kooban tahay xaggee laga ogaan xaggee laga qaataa kown limaarati khaasatan aw caamatan min an tu'khad cinda ahlicilmi laba ariiq baa laga qaataa inay imaradadu khaas tahay iyo inay caam tahay cinda ahlilcilmi waxaa laga qaataa laba ariiq wadaad wareersan toban jeerna waa kugu sheegay in badan baan celceli laakiin hadalku idiima degaadegahayo kolba wadaad miskiin oo iska soo rucleeyay baa idin wareeri markaasaad indhaha kor u taagaysaan ayib rasaalo yaroo wadaad qore waa dhawood yaa ka samee wareersan baa idan <clears throat> si kastaba noqote waxaa weeye imaaradu inay caam tahay ama khaas tahay waxaa laga qaataa ima min lafdi tawliya wa ima min alcurfi waalcaada markii xilka lagu magacaabahayey soo lagu odhanma hebelow waxaan kuu caleema saaro oon kuu dhisnay inaad ree hebel ugaas u noqoto qoyskii xawaadla hadday intay isku yimaadaan madaxweyne magacdaan imaama oy dhahaan reerka maamul gaaljecel iyo jajaale iyo baadi cadami maamuli karaa limaada ma aayad baa diidayso quraan mise xadiis baa diidahay lafdu tawliyaa diiday curf intaan la gaadhin lafdu tawliya waa maxay weedhi iyo hadalkii wax lagugu dhiibay waxaa noo qaba reer hebel noo maamul baa lagu yidhihe laguma dhihin ee madaxweyne caama noqo oo soomaaliya isku darso laguma dhihin cumuum اlwilaaya cumuum اlimaara khusuus اlimaara wa cumuumaha waxaa laga qaataa min lafdi tawliya haddaan inagoo safara ka baxna muslimiinta oon hejad cidlaa ku safaro hadhowna aan u baahna amiir inaan magacaabano oon dhahan intaan safarka ku jiro hebelow adaa mas-uul noo ah oo markii la soo noqday magaalada aan ku soo noqonno ee dowladda islaamka loo yimaado weli amiir baan idin ahay ma ka yeelaynaa sabab lafdigu loogu dhiibay xilka wuxuu ahaa waxaad amiir noo tahay inta safarka ah xilkaasaad noo qaban safar hadduu dhammaado lafdu altawliya laga qaataa ilaahay wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud lafdu tacaahudi watacaaqudi baa laga qaadanhayaa cumuumu اlwilaaya wa khusuusuha haddaan u dooranay madaxweyne ama amiir ama muxuuaha ra'iis inuu noomo gobol gobollada soomaaliyeed ka mid a ah. gobolkaasuu ka yahay amiir mana tallaabi karo leanno halkana wax loogu dhiibay lafdu tawliya laga qaata haddaan lafdu tawliya laga qaa uusan jirin waxaa laga qaataa curfiya caadada in imaaradaada iyo mas-uuliyadooda ay ballaadhan tahay muslimiinoo dhan wada gaadhi iyo in garbaabahaadu koox ku fadhiisan waxaa laga qaataa lafdu tawliya weedhii wax lagugu dhiibay qaabkii laguu caleema saaray qaabkii laguu magacaabay alfaadii la isticmaalay ama curfigii caadada dhaqanka markaa jira intaa inaad fahanteen baan u sidaa waxaa u sharxay qaacida u faahfaahiyey sheikhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa waad soo marteen asiyaasa sharciya sidoo kale kitaabkiisa alxisba labadaa risaalaba ka akhriya cumuum اlwilaayaat wa khusuusuhaa inama tu'khad min alfaad الtawliyati wاlcaqdi aw min alcurfi wاlcaada u leeyahay waana sida caqdi walba waa saas jamiic alcuquud baa sida ah maalan hebel baad ku heshana hanti ka iibsato waxaad ka iibsatay dhowr halaadoo toban halaadoo geelaad ka iibsatay haddaad tidhahdo hadhow lacagtii hoo labaatan baad iga iibisay maxaa toban baad eegeysa labaatan tobankaas waa iska raacday hoo lacagtaadi ma soconaysaa maxay u socon weyday heshiiskii aan ku heshinay toban buu ahaa si isuga cuquuddu iyo mucaamalaadku inay fidsan tahay ballaadhan tahay inay kooban tahay waxaa uun laga qaadan oo laga fahmin lafdigii la isticmaalay ee xilka lagugu dhiibay ama wax lagaaga gatay ama curfiga caada markaa jira ragga sidaa u sharxa waxaa ka mid a ah isaguna alimaam eh, ibnu qayim ibn aljawziya kitaabkiisii eh, aduruq alxukmiya fi siyaasa sharciya asna waa ka hadlay asna waa faahfaahiyey ragga qaacida khaasa ka dhiga waxaa ka mid a ah oo yidhi qaacidatu atawliya iyo xisbada qudaada wulaadda cumuumkoodii khusuuska waxaa lagu lama curfiga ama alfaada alimaam alqaraafi alimaam alqaraafi baa ka mid a ah fi dakhira ibnu taymiya isagu kitaabkiisa xisbana waa idiin sheegay asyaa sharciyana waa idiin sheegay waa laba kitaabood akhrin kartaa masaladu labada way ku jirta hadda ka markaynu akhrina waynu soo mar ama turuq alxukmiya mujalladka waxaad ka fiirin kartaan labaad lix boqol labaatan iyo lix dabcadan hadda fiican ee dhowrka laba mujallad lagu daabacay ee daaru caalim alfawaid ee daabacd waad garanaysaa marmo mujalladka labaad lix boqol labaatan iyo lix qaraafina waa adakhiira fi furuuci maalikiya mujaladka sideedaad safxada kontonaad ka ariya qaaciduu ka dhiga isagu idan waxaan ka soo gudubnay atafriiq bayn alimaara alcaama walimaara alkhaasa iyo iyo meesha laga qaadan cumuumka iyo khusuuska intaasi waynu faana ila tahay farqiga markuu dhexeeya imaara alcaama iyo imaara alkhaasa waxaa weeye midna daacadeeda khaas noqon amarkaadu iyo nufuudkaadu intii lagugu talagalay ma dhaafahayo waxaa ku hadeeci inta caqdigan kula gashay waxaa amarkaada yeeli cindi heshiiskan kula gashay markay laakiin imaaradu caamma tahay nufuudkaaduna wuxuu noqonayaa caam muslimiintao dhan aacaya samci ku yeelan lannahu cumuumku halkaasuu ka imanaya axkaam bay kala duwan yihiin amiirka khaaska ah ama imaarada khaasada ah shuruudiisu waxaa weeye keliya in xilkii loo magacaabay uu qaban kara keliya alamiir alkhaas shardigiisu waxaa weeye lianna maamulku iyo imaaradu iyo waxaa weeye waa wasiila litanfiid alaxkaam asharciya idan keliya waxuun laga firin xilkii loo magacaabay ma gudan karaa laakiin amiirka caamka ah loo eegi maayo keliya xilkii loo magacaabay ma gudan karaa loo eegi maayo shuruud kaluu leeyahay oo an yakuuna qurashiyan baa ka mid ah howlo khaasuu yeelanaya alamiir alcaam shuruudiisu waa ka ballaadhan tahay wayna ka badan tahay min amiir اlkhaas amiir اlkhaaska shardigiisu keliya waxaa weeye hadday muslimin magacaabahay an yakuuna musliman waa inuu cadli yahay xilkana uu gudan kara kafaa kafaadi baa dee lagu ururin karaa islaamka iyo cadaaladda iyo inuu hawsha qaban karo u leeyahay awood iyo qudraad caqli ah iyo mahaara u leeyahay laakiin wadaad kale asagu islaana oo caadila oo mahaaradii leh oo awood ba ley waxaa la fiirinayaa shardi kale oo ah an yakuuna qurayshi lianna alaimata min qurayshin maxaan u nidhi curfiga iyo cahdiga laga qaadana khusuuskii cumuumka ama waxaa laga qaadana lafdu tawliya suban wuxuu hi almuminuuna calaa shuruuطihim idan shardiga aan kula gallay wuxuu ahaa inaad noo maamusho intan masjidka ah aad noo maamusho beesha ree hebel aad ka taliso gobol hebel diintan aad ku hogaamiso haddaad tira gobol hebel kakasheeya anaa iskale anaa ka talinaya yaaba kuu dhigay wey yaa kuu diray yaa kuu caleema saaray lianna almuslimuuna calaa shuruuihim cumarna wuxuu yidhi maqaaicu اlxuquuqi cinda ashuruud xaq wuxuu ka go-aa shardiga caqdigii laisku ogaa wey ilahina wuxuu yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud wa awfuu bilcahdi idan cuhuud iyo cuquudu sidaa weeye lafdu tawliya wata'miir iyo curfigii caadada laga qaata intaa inaad fahanteen baan u malayn wax badan kusii dheeraan mahayo fawaariqda u dhaxaysa alimaara alcaama iyo alimaara alkhaasa waxaa ka mid a alimaara alkhaasa qad tatacadadu watakaaar imaarada khaaska way badan kartaa oo gobol hebel nin baa mas-uul ka noqon kara gobol hor nin baa loo dhiibi xil baa nin baa loo dhiibi nin baan u dhahaynaa wax kala xukun nin baa loo dhiibi qaybta qadaaya shakhsiya nin waxaa loo dhiibi xuduudda nin waxaa loo dhiibi in idan hal gobolba waxa iskugu tegi kara dhowr amiir nabi maxamed wuxuu diray laba amiir wuxuu u diray yaman abi muusa alashcari iyo mucaad ibnu jabal laakiin laba khaliif ma noqon karaa alimaara alkhaasa tatacadad wa taktur bixasabi kolba baahida jirta inaad fahanteen baan u malay laakiin alimaamada imaarada caamka ah ma tacadudo fi اlasli tacadud lama ogolo qolyo daruuro wax sheegay baa daruura ma jirto waaqicana ma aha sideeduba wadaadda usuuliyiin oo dama mutakalimiin baa iskaga ijtihaaday laakiin waa ra'yi shaad ah laysa lahu curfun wa khabarun wa naba'un fi cahdi الصaxaabati wالtaabiciin wuxuu waaqic markaa fardiyey oy umara iyagu ku takrifaleen goono weeye laakiin adduunka dacalladiisa hal nino muslima ka talin kara inta kale waxay noqon karaan hee wulaatu aqaalim maraykan waa qaarad dhan oo adduunka u weyn intay leegtaa aragtay maxaa hal dowlad bay noqdeen konton iyo meeqaa isku tegay konton iyo saddex wilaayo baa isku tagtay qaarad dhan wey adduunkan hadda ayagaa sanka haystoo maamulahaya nin walba beerka ka fadhiya ree yurub meeqay sii marhayaan dhowr iyo toban bay ku bilo hadda labaatan iyo dhowr sii marayan baan filahaya labaatan iyo shan meelaha sii maraya waa isu tageen waa midoobeen muslimiinta iyagu inta yareeda xero geel iskugu timid baa lasii qaybinaya geel meelo ku xaroodo wadaadda jooga baa lasii kala qaybinaya baxrayn iyo kuwayt iyo imaaraat iyo qatar iyo mxuu ahaa lubnaan saddex goboloo somaaliya iskaga wey saddex goboloo soomaaliyed baa iskaga wey intaba lasii kala wadaa lama ogolo muslimiintu inay isku tagaan oo isku lugudbaan lama ogolo gaaladu way sii midoobaysaa way fahmeen adduunka ay fahmeen qaabku wuxu socdo laakiin idinku weli nin walba waxaad leen goofka annagaa ka talin jir almuhim alimaara alcudmaa laa tatacadad aslan wadaadaha sheegay min xayu nadar bay dhici kartaa daruurna waa baail wax jira ma ah nusuustuna way diiday ama alimaara alkhaasa iyadu boqol bay gaari kartaa bixasabi aduruuf lanno acmaal baa la qaybsan mooyeene lama qaybsanayo muslimiin qaybsankood lama qaybsanayo inahaas waa inaha u muhiimsan mas'alada laba kooxood baa ku khaldantay aanu gudbo markaan gabagabeeyo laba kooxood koox waa kooxdii jadiidada la ohan jiray in badanna waa iga laakiin ma dayn karo ummadda fidno badan bay ku keeneen tafaraaruq iyo gantafaruur iyo baxi aan jirin iyo muran bilaash ah ummaddii bay xababiyeen waana wareeriyeen idan boqoraana iskaga siibahayay qodaxo markay qodaxo dhamaatana waa la tuuray hadda miyaad maqashin xagee ku dambeeyeen aw saraac iyo loolantanka muslimiin iyo gaala u dhexeeya xaggey kaga jiraan meelna kagama jiraan baya midna ma aha muslimiintaa guud ee uun tukanaya salaadaha wadaduubka weyne garka weyn ee xila irmaanayskay ku dhex jiraan warkaa inaad fahanteen baan u malay waxay ku khaldameen ummadda waa ku xabeeyey naftana kaga qaadeen imaaraday dhaheen laa baycata ilaa lilkhaliifa waxaan ku nidhi aayad noo keena qur-aan ma jirto xadiis noo keena ma jiro ijmaac noo keena ma jiro laa yuujad waa iska wareer orbeeco maxay tahay cahd iyo heshiis kutubta u laabta laa baycata ilaa lilkhaliifa waa kalaam mujmalehe qad yasixu waqad laa yasix laa baycata caama ilaa lilkhaliifa haddaad dhadaan waa saxantii laakiin laa baycata khaasa waa baail bilaash weeye waa kalaam nin wareersan ama waalan ka soo baxay wey leanno baycadu waa caqdi iyo heshiis dhexmara laba shay laba ruux iyo ka badan bulsho dhexmara nas diidayana ma jiro laa aayadu walaa xadiiu walaa ijmaac walaa qiyaas walaa nadar war waa caqdi min alcuquud mucaamalo wey alaslu fiiha asixatu waljawaas haddaad laa baycata lilkhaliifa aada u jeedaan bayca caama maba haynaba bal meesha ku baaba-ay maba haynaba xaggeen ku haynaa konton iyo afar dowladood baan maraynaa oo oo markay murmahayeen baan ka hadlaaya hadda kama hadlaayo markay murmahayeen maba jirinba caqli darradu waxay rabaa inay ku dhahaan boqor furad baa beyca ah oo ii sheeg reaalo sabax shayaadiinta reaalo sabax baa beyca ah oo nimankan zinada iyo khamrada ka shaqaystay ee mararka joogaa beyca iskale waa niman wareersan meelay la socdaan lax dhakon baa leeyahy col iyo abaarba moog warbe imaam guud haynaa goormaa u dambaysa laabacel khaliifa goormaa laga soo tegay la dumiyey khilaafadeenni iyo dowladdeennii oy gaalo ku tumatay xaggeed u socotaan ayagu waxay rabaan inay dumiyaan baycaadkii jamaacaadki jamaacaadkii jamaacaatulxisba wadacwa ee isxilqaamay markay khilaaf alcumaaniya duntay inay wuxuun ummadda u badbaadiyaan oo nin walba wuxuu qaban kara u qabto nin ummadda qur-aanka bara nin axaadiista bara nin fiqiga bara nin gabdhaha noo xijaaba nin malcabad noo fura nin eh, aytaamta agoonta meel geeya nin qaxootiga soo qaxay wax urursha dadka isxilqaamee muslimiintu wuxuun ka badbaadaya yidhi kadibna markay batay oo niman isdhexboodkan socon maysiyo fawdada maamul aan samaysano ra'iis inoo magacaaba yaa guddoomiyaah haddaba heshiis nubaayicuka inaad nagu hogaamiso kitaabka ilaahay ilahayna ka cabsato waxay dhaheen ma jirti baatiltiinna weeye ta boqorfahad ka warrama waa beeco saxiixay dheh waa niman waalaan wereersan aduu si dheh meel ay u socdaan meelay ka socdaan garan mayse wuxuu ihi moogtahay dabaalnimada dadaal baa lagu daraabay dheheen marka dadaalna ma jiro cilaa la yska fadhiya nimankaas yeen ku wareeririn waxay hayaan ma jiro idan waagi dambe waxay ku dhegeen aahaar aatharu wadaad muxuu ahaa mutar bin cabdillahi bin shakhiir iyo howlo war maya war madmuunkaa faasid ahaa qolyaantaisar waxay dheheen waxaan ku beeca ku gelaynaa inaan la collowno ninkina la collooba goyno ninkina gooya ka weedhiga ninkina weedhigto hada waa bayca faasida ah muwaalaad iyo mucaadaad in lagu xiro daa'ifa iyo jamaaca mucayana waa baatilun fii sharci illaah idan caqdiga madmuunkiisa faasidaba almaqcuudu calayhi aw maa waqaca calayhi alcahdu watacahud baa baaila waa erigi ka soo hadlay ee waxaad ka dhiqaashtaan wax xalaala ah. war kitaabka ilah inaan baranno ummadda muslimiinta ee soomaaliyad ee baabadeen aan daba qabanno aan ku cahdi ku gallaya ballan maxaad ku buriseen nceen waxay u socotaa inaad burisaan baycada fahd iyo aala maktum iyo aalu sabaax saasaa lagu leehay war kuwan tabar baan u weynay warabaan yaaban dab ku gur lahayn tabar baan u aanahay xaggeed u socotaa kuwaayeen ku wareerin baan ku wari wadaaddo kalaa khaldama jihaadiyiin la yidhaahdo oo baashii jadiid bahal ka daran dhex fadhiista nin walba hadday nala gasho waa taabaraynaa haddaa tira xabsaan oo baa taageeri jirtee ma hawlaad soo wadaa oo hawlahaadii baad rabtaa inaad ka noqoto waa war idiin furan laakiin wax jiraa idiin sheegi waxaa weeye ninkaan u arko inuu khaldan yahay haddaan kamiti laysgeynayni waxbaa ka sheegaynaa haddii laakiin laisgeynhayo waa xeeladaysanayna si kastaba noqoto waxaa weeye nimanka hore maxaa ku haysana bayco khaasan ma jirto bayco khaasan lama ogolo bay ku nafbaxeen waana baatilo waa kan dagaal aan sal lahayn niman jihaadiyiinaa soo baxay baacada khaaska ahayd si otomaatig waxay isu bedelaysaa beec caama khaliif baad noqon waa war kaloo baail ah maxaan oga jeedaa waxaan oga jeedaa markii khilaaf cumaaniga duntay ee gaaladu dumisay muddaa la soo waday burburkeeda nacaraad qawmi ah oo jaahili ah iyo tawaa'if calmaani ummadda ugu yeedhi iyo balaaya ka soo baxday wixii baa caalam islaami igtisaax ku sameeyey wadaaddo khayrdoon ahaabaa isxilqaama war ummadaan wuxuun aan ka badbaadino ururaa asaasna ugu horreeyeen jamaacat tabliiq oo ka asaasnay bariga eshiya ama muxuu ahay qaara shibl hindiya ka asaasnay waxaa xigay jamaacatu ansaar sunna muxamadiya kun sagaal boqol labaatan iyo lixda asaasantay waxaa xigtay jamaacatu akhwaan almuslimiin oo asaasnay kun sagaal boqol labaatan iyo sideeddii way socotay waxaa u dambeeyey al alislaami oo asaguna soomaaliya ka asaasnay kun sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii dubayna kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ilaa sagaashan iyo sagaalkii inay firqfirq lahayeen baan u malaynoo xataa gedo ay ka dagaalamahayeen ururkii ee xukumka islaamiga gada laga dumiyey intay ka istaajiyeen qiimaha badnaa waxaa u dambeeyey ururkii ay jamacadii dhiseen muxuu ahaa aalibaan imaarat aalibaan markii intii midooga soviet laga saaray afghanistan raashku uu baxay wakiin intii laskhilaafay qaqabla dagaal baa afghanistan o dhan la wareegay kuwa inagana baabiye maxaakimtu ay ku duuleyso garan maysaan kuwii o kale ka dilacay afghanistan meel walba waa la mari waayey basaskii socday baa intii sare loo dhigtaa wiilasha yararka laga soo markaasaa la kufsan wax la badbaadin ma jiro wadaadka hadda amiirka u ah mulla cumar xanaaqa koowaad oo xanaaqay oo asaasi ururka wuxuu ka bilowday markuu halgankii hore u ka qayb qaatay ee raashka lagu jabinay markuu raashku jabaybu oo laskhilaafay bu iskaga tegay bakistan bu iska aaday bakistan ba isagoo joogu maqli jiray meesha afghanistan lagu kala tego qabyaal baa qabsaday oo wax dhaqaaqi kara naf ma noolo oo maal ma moolo oo xirdi ma badbaadin la baaba waagi dambu intuu soo baxu baad ka wardoonti magaalada qandahaari dhulkii aad joogi jirta buu soo aaday basku uu saaraa yaa lagala degay wiil qablayaasha intay wiil degeen bay dheen waan halkan aan ku fuulaynaa wiilkii haweenka maaha kurayda cascas baa la qaban amradka baa haddaad tiraad ka qabitana waa lagugu dari mulla cumar wuxuu ihi ninkan nimankaan la hadlay ii waxaa leey sheekhu ma taqaanid waxay kugu samaynhayaan ta callaha kaa oo wixii wiilka ku sameeyan kugu sameeyaan iyadoo qaawan haddana ku soo go-aan wuxuu qaatay markuu meesha ka noqdo inuu nimankaa shaqo ka qabto xer buu asaasay xarag wuxuu soo kiciyey niman muxuu ahaayey qaduuri akhrinji muqsir alqaduuri iyo muxua risaalisaalixiin iyo kutubta xanafinima fuqahu ka soo kaxiyay bakistan oo arda ah wuu asaasay wuu yabaanyabay kun sagaal boqol afartan iyo sagaashan iyo afartanayd baan jeclahay sagaashan iyo lixda waa kii qabsaday kaabul si ubad u dagaalamaya qaqablayaal dhan buu meesha ka saaray aminkan asagaa amiiruha ah xarakadii taalibaan wadaaddaa waxay yidhaahdeen amiirka wuxuu isku bedelay hee amiir caam asagaa maanta khaliif amiiru alcaam waa baail waa xoog doofaar lagu eriyey waa xoog dhaanta lagu tumay dhihi jireene waxaa weeye waa xoogaan jirin lianna curfu jamaacaat muxuu ahaa soo aniga kuri maha cumuum اlwilaaya khusuusa waxaa laga qaata ima min lafdi الtawliya wالta'miir wa ima min alcurf wاlcaada baycat اljamaacaat wاlxarakaat wa imaarat اlxarakaat maxay ahayd waxaa loo magacaabi jiray ninka amiirka ama ra'iiska jamaacada inuu maamulo camalka jihaadiga markaa socda diyaargadowgaa jira dacwada socoto agaasimi jiray meesha ma oolin in ninkaa loo caleema saaro inuu noqdo liyakuuna imaaman caaman lilmuslimiin walidaalika ayan jamaacaadku iyo xarakaadku fii jamiici aqtaari alcaalam islaami aysan baadhi jirin shuruud alimaamati alcudmaa maysan baadhi jirin nin qurashia ah maysan raadin jirin itixaad alislami nin qurashi raadin maad aragta leanna oomaysan tumaninba ninkii ninka ugaadhsanhaye dabinka ugu dhacday uu sagaara ka sugahay maxaa ugu dhacay boodir mise cawl mm, biciid baa ugu dhacay kaan u dhigtaya ma aha buuri daban yar buu qoosho yidhi xoogo sagaara aad carruurta maanta aad kugu hargalaan ha kuugu dhaco biciid geesaban baa ugu dhacayba kaan u dhigtaya ma aha buuri laakiin ilaahay baa faraj u furay warwadaadku waxaan u dhiganay inuu noo noqdo amiir khaasoo noo maamulo gobolkan ama camalka noo idaaray wax noo hogaamsha oomaanan dhiganin oomaanan tumanin mididaani inay muslimiinto dhan mas-uul u noqoto saa darteed maanan shuruudda baadhi jirin curfigii iyo caadaadkii jamaacada ilaa yowmin hadaa saas weeye walidaalika ayay jamaacadku waxay dhaqan u lahaayeen haddii ninka xilka loo magacaabiya u arka inuusan xilka wadi karin maxay samayn jireen way casili jireen shir baa la qaban waa la casili sax weeye imaarada khaaska casilaad baa ka furan haddii xilkii laguu magacaabay ee laguu tumay aad samay la imaan weydo xadiidka cuqbat bn malik fi sunan baa u daliil ah acajaztum ida bacatu fiikum rajula falam yamdi limrii an tajcaluu makaanahu man yamdi limrii sunankaa kusoo marteen abu daawuud laakiin uma socotaan ayib nabigu ciidan buu diray amiir buu u magacaabay amiirkii baa xilkii loogu tagay fulin waaye akhdaa kaluu galay dhiig islaam buu bannaystay markii la sunnada nabiga loo sheegay muxuu nabigu war ma kari weydeen amiirkii anugu idin magacaabo hadduu xilki fulin waay amarkaygana intaad casishaan inaad wadaad kala magacowdaan oo u dubtaan idan ninka xil baa loo duba xilka duqaban waa laga casilahayaa acajastum idaa bacadtu fiikum rajulan falam yamdi liamri an tajcaluu makaanahu man yamdi liamri sharaxa abu daawud akhriya wuxuu xadiidku naskay culimadu leeyihiin in la casilo umarada ka soo bixi weyday xilkooda shaqadooda qabsan waaye ibnu taymiya asagu ka daro nabigu xumadda wuxuu u tafwiidiyey u xil saaray inay casilaan ninka shaqadiisa qabsan waayo minhaaju sunna asaguna sidaa ku yidhaahdaa si kastaba noqotee amiirka khaaska ah in la casilo oo xilka laga qaado hadduu qaban waayo shaqadii loogu talagalay waa siday ku dhisnayd imaarat اljamaacaat walimaara alkhaasa saasoo curfigu ah lafdu tawliyana mula cumar markii la xil saaray akhriya taariikhdiisa iyo taliban hawshiisa la aqriyo waxaa loo xilsaaray in qutrigaas halganka ka socdo u idaarayo lana dagaalamo qutaacu turuqdan iyo meel bayca imaara caama loogu xilsaaray iyo curfi midna keenahaya lafdu tawligana ma keenahayo cumuumka khilaafadiisa iyo imaaradiisa curfiga iyo caadadana ma keenayso asaguna uba diiday wuxuu uhi weligay ooma diyaargaroobe inaan muslimiin u noqdo imaam guud anugu waxaan ka taliyaa buuri hada alqutr gobolkan afghanistan baan kula dagaalamacdow ilaahay inaan xoreeyano doonaya walidaalika yaan la isweydiinno la baadhin eh, in la heli kara nin eh, khaliif qurashi ah amiir qurashi ah way dhoobnaayeen afghanistan waaga haddii laga raadiyo mujaahidiin alcarab baa joogay oo qurash laga heli lahaa bal waxaa laga yaabaa afghanistan gudahooda in laga helo qabiila tantasib ilaa quraysh ilan soomaaliga waa laga helaa say sheegteede quraysh meelan reeqalafa nimanan oo quraysh baan ahaynna waan arkay laftirkooda si kastaba noqotay waxaa weeye wadaad sheekhnuu ahayo sheekh xacay loo jir dhinta alla u naxariistee abdilkhayr cabdilla ahaa ayaa niman ree shabeella ah waxay yidhaahdeen reer goleeda waxay yidhahdeen anagu waxaan nahay quraysh waxaad tihin buuri mawlihii quraysh mawaalil quraysh baad tihin quraysh mawaalidoodii ay xoreeyeen ayaad tihin laakiin nimankaanaan arko quraysh ma noqon karaan buuri si kastaba noqotay waxaa weeye qoraysh meel walba waa laga heli cidna hadda ma laakiin dhacda jirtun baan ka hadlaaya haddii laysqabsada waa ka xalbaxaay dhibba ma laha marka waxaan u jeedaa wadaadkaasi lafdigu lagu caleema saarina cumuum kuma jirin mana jiro cahdig curfigii caadaduna ma keenayo asaguna ma qaayibin shuruudii imaam alcaama laama raadininba ummadda ha werin waxaan jira u akhrin haaulaai aljihaadiyiin faqad akhطa'uu jumlatan wa tafsiila waljadiidiya almadaakhilana waaba niman waxaan ku horiyey waxbaasi ka ah waa lagu guurahaya haddana waa un heeryad hadda waa laga dhigtayba heeryada iyo koorihii saarraa waa laga dhigtay waagaas nimankaa jiddi waxay difaacayeen boqorada carbeed iyo kuwa cajan bay lahayn waa umara iyo xukaam muslimiin laguma bixi karo jamacaadkiina marka madaxa kaga taagan ee baycaadkooda wadaadahan jihaadiyiinta hadda raba in ay mulla cumar ka dhigaan khaliif caama wadaadka afghaniga ah waxay ka cararhayaan abubakr albaqdaadi tiisa hadda uu sheegta laga cararhaya bashun nazaha looba daacadnibaa looba masaa'ilka diineed sidooda ha loo fiiriyo walaa-aadka aan macnaha lahayn iyo faara qabiilkan diineed aan asaas diineed lahan la iska aniga xasan shakhsiyan wadaadka ciraaqigaa ah ee qureysheed baycadiisa iyo khilaafadiisa wax lagu diido sharcan ma garanayo kullu imaara kastoo ka soo jeeda waa baatila sharcan haddii run isu sheegahayo wey haddii laakiin warwadaado waa sidee aad leediin xoqanaysaan haddii annagu waa sidee unbaan leeh haddii run isu sheegahayo wadaadka abubakar albaqhdaadi alqurashi alxusayni baycadiisa iyo hawsha loo xilsaaray ee loo tumay ee loo duubay wax nas ama diino lagu diido oo hortaagan maanta ma garanayo hal shardi oo ka maqan oon anigu ogahay ma jiro shuruud aanan ogeyn ma mutawafira fiihi aanan ogeyn way jirtaa laakiin wadaadihii yaqaana waxay leeyihiin ayagaana u daynaynaaye kullu shuruudi waa mutawafiratun fiihi walacalahu daahir wlwlaa marka waxyaabihii aad ku jirteen yararkaa oo dhan waa burtay waxay dhaheen soomaali markuu sheekh yimaado macalin fokanee baa layidhi idaa jaaa shaykhu jalasa almucallim bayna carab tiraahdaa idaa jaaa nahrullaahi baطala nahru macqil hawsha hore eed soo wadeen way saxanayd imaara khaasa oo duruuf keento sharcan ay in badan baana difaacanay jadiidiyana wakhti badan igaga baxay waxay la tahay intaan imaaraadka khaaskaa difaacay wadaad difaac oo somaal inuusan jirin sheekh madayi maxay kula tahay miyaad xusuusataa hadda maya wadaadda xataa aanu saaxiibanahoo yidhi imaaradii maxaakimta iyo wadaadihii ka dambeeyey imaaradodu ma aha waa imaaratu jamaacaad ee nufuud iyo taaca iyo samci ma laha oo sheekh xasan ka mid ah ilaahay gacanta gaalada ka sii daayey aad baan u naqdiyey lanno masalo masalo diineed war amiirka khaaska ah meeshu asagu ka taliyay wuxuu ku leeyahay samci iyo taacu kule xuduudda sharcigan wuu fulinayaa wadaadii masaakiinta iyo ictisaam ee waqti madaga baxo waxay dhaheen naxnu jamaacatu dacwa walaa dawla wax jira ma jiraan waxay jamaaca iyo dowle meeluu rabbi ku kala qaadiya rasuul iyo diin heli maysid war axkaamta ilaahay nin walboo awoodaa fulin qudra umbaa loo shardiyaa annagu dowlad manihin jamaacu dacwaa nahay waa khusacbalay khuraafaad wey maa anzalna biha min sulaan bal fuqahadu waxay dhahan qaaciday leeyihiin kullu baladin laa sulaana fiihi faahlu nufuudi fiihim sulaan beled walbo aysan awood iyo maamul islaam uusan ka dhisnayn waxaa dowlad ka ahe dad odayaasha amarkooda u fulo ismada iyo garaadyaha hadday toosan yihin inuusan murtadiin ahayn gabdhaha iyagaa kala furi oo isku meherin oo xad fulin oo hawsha wadi ummado beela isku jabay bay kala qaboojiyaan dhiig bay bixiyaan magayama waxay kala qaadaan reeray idan diintana way furin hadday awoodaan wey xataa hadduu suu awood kale wada aduu kaalmaysan fuqaa axkaanleybu soo kacaysa war waxaa dowladda ka fahanteen baba khaldanba naxnu jamaaca dacwa waa mafhuum aan jirin weeye oon diinta shuqulku lahayn ama almaalikiya qaacida aadu sharxo kutubtooda ku cadday idan wadaadahana waa khaldameen qolyihii ka sii horreeyeyna waa khaldameen sawaabku waa sidaa imaara khaasa isu bedeli mayso mubaasharatan otomatic wax yidhaha ma jiraan wax le otomatic ma jiraane kolba sidii laguu dube lagu caleema saaro wey curfigii cahdigan meesha ka jira wey howlaha inaad fahanteen bay la tahay marka wadaadihiinna maanta adduunka jooga waxaa laydinka rabaa inaad jawaab ka bixisaan xadiidkii xudayfa bni yamaan inaad jawaab ka bixisan fain kaana lilaahi yowmaidin fi اlardi khaliifatun falzamhu wailaa famut waanta caadun calaa jidli shajara inaad ka jawaabtaan baa la rabaa xudayfa waxaa la yidhi fitan baa dhici way dumi way socon way socon khilaafka badan firaq jamaacaad way socon fain kaana lilaahi yowmaidin fi اlardi khaliifa falzamhu haddaad weydo soo ma aha wailaa famut wa anta caadun aw caadin calaa jadli shajarati ay asli shajara idan waxaa laydinka rabaa inaad jawaabtaa bixisa wadaadow adigu ma aadi ma aadi karo mana awoodo warku waa kooban yaha kitaabu lbaycati min mujtaba ma cibaada mise waa caado in hadda la soo celiyo waxay la tahay inay khaldan tahay leannu hadalka aan waday iyo waxaan caawo dhan ka hadlay baa wuxuu ahaa beecadu inay tahay mucaamala iyo cuquud xukumka tacabudiga ah fuqahaa'una iyo culummadanaw laba tafsiir laba macna lagu fasiraa hadaa xukmi waa tacabudi marka lagu leeyahay laba macnaa looga jeeda hana ku khaldama weliga in looga jeedo waa xukum loo jideeyey lilibtilaa'i wاlاkhtibaar addoonka in la imtixaano la jaribo oo la fiiriyo iimaankiisu intuu dhan yahay sharciga siduu u qaadayay siduu u diidi amarkaa wax ka dambeeya oo xikmo ana ma jirto oo macno iyo wasfi iyo cillo la garanhayo oon ka ahayn addoonka in la imtixaanoo la jarribo la fiiriyo iimaankiisu intuu dhan yahay siduu u hogaansamo iyo inuu sanka taago oo biyadiido sidii nabiyullahi ibraahim loo yidhi wiilkeeda gowrac markuu qaanshaystay ee amarkii qaatayna waxaa la yidhi jooji waxaa la rabay keliyae in la firiyo imtiaalkiisa iyo inqiyaadkiisa asxaabu taaluud waxaa la webiga waxaan khurfayn kama qaadan kartaan fa minhu ilaa qaliil ibtilaa laga rabay in xukumka loo jidayo lilibtilaa'i waalikhtibaari faqad macno kalena aan looga jeedin waxaa leedaha xukmi tacabudi ah shareecadanna wuu ku badan yahay asalkana waxaa inkaraa muctazilo macnaha labaad ee tacabudiga waxaa weeye xukumkii la jideeye waxaan ognahay oon fahmaynaa in xikmad iyo cillo ay ka dambayso laakiin ciladii xikmadi baa mukalafkii ka qarsoon asna waxaad odhanaysaa xukum tacabudii ana ima caddaanin hee ciladiisi iyo xikmadiisi waa sida uu yidhi alimaam eh, alciz bin cabdisalaam xikmada ka dambaysa rajminta zaani lmuxsan ma garanhaya baanugu ninkii zinaystay ee meher iyo guur soo rirtay xalaala in dhagax lagu dilo waa xukun maqtuuca laakiin xikmada loo jideeyey ima cadda maxaarimta lama guursan karo eedadaa iyo muxuu ahaaye walaashaa iyo hooyadaa iyo habaryartaa iyo gabadhaad awowga ahayd iyo middaad adeerka u ahayd iyo middaad abtiga u ahayd iyo gabdhihii noocaasee maxaarimta lama guursan karo guurkooda taxriimu nikaaxihim waa xukum sharci oo maqtuuca ah. laakiin xikmada loo diiday anuu garan maayo buui leannu maxaa yeelay buuhi guurku raxmad iyo mawaduu keenaa axad loo naxariistoo la soo dhowooyo la jeclana maxaarimtaba oogu mudan buuri biil iyo dhaqaale iyo bilid iyo lacag baa la bixin qaraabo iyo rixin baa oogu mudan buuri waxa loo xarimay loo kansalay anuu garan maayo xikmadeeda buuhi salaadaha lama tugan kara wa awqaatu lkaraaha salaad iyadoo tahay ilaahan loogu dhowaanhayo qoraxdu markay bartamaha ku taagan tahay lama tukan karo markay baalka dhigaysa dhacaysana lama tukan karo markay soo boodana lama tukan karo howlaha anugu xikmadooda garan mahayo idan waa maxay waa xukm imaamku aaminsan inuu xikmo leeyahay laakiin lam yaqif cala alxikma macnahaasna xukm tacabudiya waa la yidhahdaa kii hore ibtilahana waa la yidhahdaa labadaa macnay fuqahadu ku idlaaqaan alxukma tacabudi cuquud iyo mucaamalaadka iyo baycadu caasha garata xikmadooda waa maxay waa caqdu tawhiiqin wa ta'kiid xilkii aad qaaday iyo mas-uuliyaddii baa lagugu dhuujinhayaa axdi baana ku gallay waan kugu dhaarinay ballan weeye waa dhudhuujin weeye wax kale oo macnuu laga leeyahay ma ay jirto marka baycadu waa min alcaadaad wاlmucaamalaat waa caqdun dhacahaya bayna jamaacatin wa mu'ammarin calayhim marka suqulkumala cibaado shuqul kuma laha bacdu lfuqahaa yaa waxay idhaahdeen baycaadka qaybo ka mida nabigay khaas ku ahay alimaam qaadi abu yacla fii kitaabi axkaami اlqur'aan oo mafquudin aan u malaynayo iyo ibnu rajab ka soo guuriyey masderkana waa idin siiyey wuxuu ka soo guuriyey inuu yidhi albaycatu cala alislaami khaasatun birasuul dadka in bayca lagula galay islaamka iyo diinta soo geliddooda nabi maxamed ay khaas ku ahay intaa wadaadkaasaa sheegay ibnu rajab wuxuu hi waa khaldan yahay wuuna naqdi wuxuu keenay cumaan ibni cafaan ummadda kula geli jiray qabaa'ilkii soo islaama bayca alislaam ka qaadi jiray marka ciday khaas ku tahay ma jira buuri waa inay caqdi tahay alimaam alawsaaci baa idiin soo gurinaya fatwatiisoo qiimo badan oo ku timid fii siyari tilmiidihi alkhaas abi isxaaq safxada boqol sagaashan iyo sagaal haddaana khaldamin haddaan seereeyana waa boqol sagaashan boqol iyo sagaashan ama boqol sagaashan iyo sagaal labadaasna hadda ku biltamaya dibaa loo fiiriyay asiyar lebasxaq alfisari wuxuu idhi awsaaci ba waxaan weydiiyey oon ku idhi imaam ahli shaam waxaan ku idhi haddii amiir ama imaam ay gaalo badan soo dul fadhiisato xaggana uu ka boqo ciidanku inay kala bayobayqon ay cararaan bayca ma ka qaadi karaa cala wa calaa an laa yafiru haabuu baycu ka qaadi karaa cusub calaa laa yafur wuxuu yihi haddii muslimiin kaleoo meel joogta ay iyaguna beecadaasoo kale ma dili karaan calaa an laa yafuru ay ku dhintaan jidkaas duuna alimaam imaamkii oon ogeyn oo shuqul ku lahayn wuxuuna way geli karaan haddayna duuna alimaam tahayna ashbaha alcaqda fii hayri baycatin buui fiqiga imaamka ashbaha alcaqda fii hayri baycatin baycadii caamkeed waxaa iska leh imaamka taagane ayagu toodu waa heshiis iyo tacaaqud iyo ballan weeyb waxaan ka hadlaynaa hadde warbicada khaaska ah waa caqdi iyo tacaahud wey midda caamkaana maba tacadu hal nin baa iskale ayb marka ashbaha alcaqda fii hayri baycatin waa kukaas ah halkaa ka muraajacee sheekh shuuriyo warku waa iga intaa miyaan bilaabi karaa mise intaa baan caawa iskaga daayaa bilahi towfiiq